أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo soddon iyo sideedaad oo suuratulbaqara ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga soo warramay casharkeena aadii ugu dambeeyey ayadoo aynu ku soo dhex jirnay soddon umuurood oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala yuhuud oo ku tirtirsiinayay toban qabaa'ixa oo ay sameeyeen iyo toban oo intiqaamaad oo ilaahay uu maaragtay ka-aar budsaday oo cadaab ilaahay uu cadaabay iyo toban nicmooyin oo ilaahay ugu nicmeeyey intaas ayaynu kusoo dhex jirnay intaasna waxay noo soconayaan ayaynu soo dhahnay ilaa laga gaarayo jus kasta yaquulu sufahaau laga gaarayo marka hadda allah wuxuuna soo dhahay subxaanau wa tacaala sibqat allaahi waman axsanu min allahi sibqatan wa naxnu lahu caabiduun ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa waxa uu dhahay waxaad tiraa sayidka maxamedka ahow allaahi sabaqana allaahu ilaahay ayaana rinjiyeeyey sibqat sibqatallaahi ilaahay rinjiyeyntiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa diintiisa la gelisiiyey waman axsanu yaa ka wanaag badan axad ka wanaagsan ma jiro min allaahi ilaahay sibqatan min sibqatin xagga rinjiyeynta wa naxnu anaguna lahu alla caabiduuna kuwa caabudaaya ayaa nahay aayaddaaynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda aanan u gelin yahuud ayaa muslimiinta waxay ku dhaheenaa la yidhi annagu waxaanu nahay ahlu kitaab ku horo qibladaynuna way horaysay oo waxa weeye qibladiina waa ay ka horaysay ambiyadana carab lagama soo bixi jirin ee waxaa laga soo bixi jiray yahuud maxamed haddii uu nebi yahay annaga ayaa nalaka soo saari lahay ee meeshaas waxaa ka cad inuu sanaba ahayn hadallada noocaas ayay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu wuxuu leeyahay marka xujada tanku og adiguna qul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka oo qolada hadalkaas dhahaya atuxaajuunanaa ma waxaad nagula doodaysiin fillaahi ilaahay awooddiisa miyaad nagula doodaysiin qul waxaa u tira dha ilaahay atuxaajuunana ma waxaad nagula doodaysiin fillaahi ilaahay miyaad nagula doodaysiin macnaha waxa weeye an isdafaa nabiyan min alcarabi ilaahay inuu carabnaga oo ka doorta miyaad nagula doodaysiin walxaal huwa allane rabbunaa annaga rabbigayna uu yahay wa rabbukum idinkana rabbigiina uu yahay oo ilaahay iska leeyahay addoomankiisa ciddii uu doono inuu ka doorto maxaa yeele ilaahay addoomankiisa waa u siman yihiin qofkii markaasi isagu uu doonaayo ayaana ilaahay subxaanahu watacaala uu dooranayaa ee meel heble ayaa waxa haa jirtay arrintu noqon mayso marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala sidaas dhe ayuu dhahay oo waxaa tidhaahdaa ilaahay subxaanahu watacaala annaga rabbigayna weeye idinkana waa rabbigiina wauna alla iska leeyahay addoominkiisa qofka uu doono inuu ka doorto walanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa acmaashayna ayaa noo sugnaatay haddii aan nahay muslimiin oo nalaku jaazinayaa walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday qoladiinaan yahuuda acmaalukum acmaashiin oo laydinku jaasinayaa marka waxa weeye waxaan la baciidsa karaynin in markaasi acmaashaynu ay keento walaha aan ku mutaysano in ilaahay uuna karaameeyo walanaa waxaa noo sugnaaday oona iska leenahay acmaaluna acmaashaynu ilaahay nagu jaasinayaa walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum acmaashiina wa naxnu anaguna lahu lilaahi alle mukhlisuuna kuwa diinka u khallisaaya oo u barax tiraaya ayaa nahay diintana ilaahay keligiisa ayaanu ku gooni yeelaynaa waxa weeye iyo camalka saalixa laakiin adinku sidaas ma yeeshiin mar haddaan annagu mukhlisiin ahane annaga ayaa ku habboon doorashada sidaas dhe ayaa layidhi rasuulka alayhi salaatu wasalaam am taquuluuna bal taquuluuna waxaad ku qowlaysiinow dheh ilaahay ina ibraahiima ibraahim iyo wa ismaaciila ismaaciil wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub iyo wal asbaad owlaadu yacquub kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud ayay ahaayeen oo amase nasaara nasaara ayay ahaayeen am yaquluuna waa la akriya amkana waa la akriyaa ka adii layihaha la khidaabayo weeye qoladaas yahuudda oo markaasi ambiyadaas eh, waxa weye yidhaahdeen yahuud bay ahaayeen diinta yahuudiyada ayna haysteen eh, ummadoodana waxay u dardaarmeen diinul yahuudiya ayay u dardaarmeen ayagoon hadda ayago kuwaan xataa diinta yahuudiyada waxba aanan ka haysanin marka hadda amkaan waxa weeye munqadico oo bimacnaa bal ah weeye bashaasna waxay noqonaysaa lil intiqaaliyay noqonaysaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala am taquluuna bale taquluuna waxaad ku qowlaysiin qoladiinaan yahuudda ah. amase am yaquuluuna bale yaquuluuna waxay ku qowlaayaanow dha ilaahay ayagoo markaas si been abuur ay ka tahay ina ibraahiima ibraahim nabiyullaahi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa yacquub wa isxaaqa nabi isxaaq nabiyullaahi ibraahim ayaa labadaas dhalay iyo wa yacquuba yacquubna ibnu isxaaq weeye iyo wal asbaada owlaadu yacquub kaanu waxay ahaayeen huuda yahuud ayay ahaayeen oo amase nasaara nasaare ayay ahaayeen qul waxaa u tira hawdha ilaahay a antum idinka miyaa aclamu og oo waxa weeye idinka miyaa arrintaas ku cilmile amillaahu mase alle ayaa og arrintu waa iska caddahay ilaahay baa og weye subxaana wa tacaala ilaahayna waxa weeye nebi ibraahim waa biri yeelay oo waxa weeye waxyaabahaas ad ku sheegaysaan oo diinta yahuudiyada iyo nasa nasraaniyada ilaahay waa ka guri yeelay maxaa yeele waa tawdha ilaahay maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman aa tawdha ilaahay oo ilaahay waxa uu yidhi ibraahim ma uusan ahaynin mid yahuudi oo yahuud loo nisbeeyey nasraanina ma uusan ahaynin laakiin waxau ahay xaniifan musliman ayuu ahay marka ilaahay waa guri yeelay kolka waxaa la leeyahay ayadoo lagu inkiraayo a antum idinka miya aclamu ogsoon amallaahu marka alle ayaa ogsoon arrintaas ilaahay subxaana watacaala ayaa og waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala labada diimood ah aad ku sheegaysiin oo diino yahuudina teeda ay ku sheegayso nasaarana teeda ay ku sheegaysane ilaahay subxaana watacaala ayaa kabiri yeela nabiyullaahi ibraahim markaasuu dhahay alle waman adlamu yaa ka dulmi badan minman duulka ka maqariyey shahaadatan shahaado qariyey oo cindahu agtiisa ahaatay shahaadadaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay waxa weeye axadka dulmi badan ma jiro waa yahuud weeye maxaa yeele waxay qariyeen shahaadadii ilaahay oo tawreed ku tiilay oo nebi ibraahim oo iska lahay oo markaasi diintiisu inay xaniifiye ahaaday ku tiilay tawreed ayay qariyeen markaasi waxyaabo kale ayay ku sheegaayaan sidaas ayaa marka waxa weeye waxay ku yihiin haalimiin ayay ku yihiin yahuud waman adlamudan waxa weeye istifhaamu linkaari bimacna nafyi weeye waxaa weeye waxaa la anfinayaa waxyaabaha ay sheeganayaan wax ka dulmi badan inaysan jirinna ilaahay waa caddaynayaa markaasuu dhahay alle waman adlamu yaa ka dulmi badan waa maya weeye cid ka dulmi badan ma jirto niman duulka kana qariyey akfa naasa dadka ka qariyo weeye shahaadatan shahaado oo cindahu agtiisa ahaatay walaxuu og yahay oo ku cilmi leeyahay qariyey shahaadadaasoo kaa'inatan min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wama laahu alla ma ahanow dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala biqaafi'in alliga halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal falaysiin wama allaahu alla ma ahanow dhah ilaahay biqaafilin kii halmaansan camaa kii tacmaluuna aad camal falaysaan amase camaa kii yacmaluuna ay camal falayaan yaana waa la sodhigi karaa hadda marka aayaddan qaybteeda dambe waxaa ugu sugan tahdiid ayaa u sugan ayaa ugu suganoo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa guulguulayaa waxa ay samaynayaan in la lagu cilmi leeyahay oo ilaahay caalim uu ku yahay ilaahayna uu ku jaasin doono ayaa markaas loo tilmaamayaa loona sheegayaa ambiyadaas hadda ay sheeg sheegeen baa ilaahay been wuxuu leeyahay tilka taasayna ilaahay rusushaas aa sheegteen oo ambiyada ilaahay ah ummatun ummad weeye ummadaasoo qad xaqeeqa ah tagtay uma tagtay weeye lahaa waxaana u sugnaaday maa kasabad waxay kasbato ayaa u sugnaaday walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbatiin ambiyadaas ad sheeganaysiin oo leedihin annagayna ahaayeen fulaanay ahayen ad leedihiin warkooda iska daayaa ilaahay leeyahy waxa weeye waa ummad oo tagtay waxayna leeyihiin wixii ay kasbadeen camalkooda waa ay la tageen adinkana maanta oo aad joogtiin waxaad kasbatiin aad leedihiin waxa weeye wax ummado ay samaysatay amase shaksiyaad ilaahay ahlullaahidiisa aho wanaagsan waxyaaba ay samaysteen ayadoo aan dariiqoodii lagu joogin in lagu faano ama lagu sheekaysto ama markaasi waxa weeye wax laysaga dhigo waddadeedina laga leexdo waxba inaysan taraynin ayaa ilaahay caddaynayaa meeshaasaan aha iyo meeshaasaan ka dhashay iyo dad culumahan ka soo jeedaa iyo waxyaabahaas inaysan waxba taraynin haddaadan adigu aadan fiicnayna waa laga qaadanayaa markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala walaa tus'aluuna laydinka su-aali maayow dheh ilaahay amaa kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala waxay camal faleeneh waxba laydinka su-aali maayo oo waxa weeye camalkooda idinka idinka wax idinka weydiin mayso sida waxa weeye kiinaba aan ayaga waxba loogaga weydiinay halkaas marka waxaa noogu dhamaaday amuurihii soddonka ahay oo aynu ka soo bilownay yaa bani iil adkuruu nicmati alatii ancamta calaykum ilaa halka kan juska uu ka dhamaaday ilaa laga soo gaaro hadda meeshaan waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaanu ka gelaynaa sayaquulu waxay ku qawli doonaanow dha ilaahay waxay dhihi doonaan mustaqbalka assufahaau kuwa juhaalada howdha ilaahay wax magarakada oo mina naasi dadka ka mid ah maa maxaybaa wallaa jeediyey hum nabiga iyo asxaabtiisa can qiblatihim qibladooda maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaadeen caleyhaa korkeeda qiblada ay qaabishanaayeen maxaa ka jeediyey sidaa hadday yidhaahdiin ow dhah ilaahay qul waxaa tidhaahdaa lilaahi alla ayuu u sugnaaday almashriqu makaano qorax ka soo bax iyo wlmaqribu makaanu qorax dhac ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala jahooyinka dhammaantood allah iska leh ilaahay subxaana watacaala in loo jahaysto ayuuna farayaa jaha kasta oo markaasi waxaa weeye qofku uu ilaahay uu doonaayo wax ilaahay ku caarili karana ma jiraan weeye yahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa oo doono hanuunkiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa dariiqaas oo mustaqiimin oo toosan oo diinta islaamkaa ah, kaas ayuu ilaahay ku hanuuninayaa marka hadda aayadatan intaanan macnaheeda aan u gelin aayaddan waxaa ilaahay rasuulkiisa uga warramayaa waktigaas ay ku soo degaysay aayaddaanu mustaqbalka ka dambeeya waxyaaba dhici doona ayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka usii sheegayaa marka hadda sayaquulu sufahaaw ayuu dhahay aayaddan marka waxay ka mid tahay qeyb oo laga khabro ayay ka mid tahay arrintaasna haddii aynu soo koobno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaabili jiray kacbada salaadiisa markii uu maka joogi jiray markii madiine uu soo haajiray ayaa nabiga calayhi salaatu salaam ilaahay wuxuu faray bayt inuu qaabilo ayuu faray markaasaa alla wuxuu soo dejiyey aayadatan ayaa ilaahay soo dejiyey si ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u ogeysiiyo in kacbada mar labaad loo wareeji doono oo markaasi waxaa weeye laga hor imaan doono lagu caarili doono gaar ahaan yahuuddu ay ku caarili doon doonaan iyo arrintaas inay nabiga calayhi salatu salaam mucjiso ay u noqoto maxaa yeeley rasuulku calayhi salatu salaam waxa uu ka khabrayaa maqribaad ayuu ka khabrayaa shay qeyba ayuu ka khabrayaa kabacdina waxaa soo dejiyey aayaddii markaasi taxwiil alqibla oo hadda marna waanu ku tegayno marka waxa ay keenaysaa aayadda tan markaasi inay markaasi xagga nusuulka ay ku horeysay iyo tilaawada weeye hadda ilaahay wuu yihi sayaquulu waxay ku qawli doonaan assufahaau kuwa dabaalada hawdha ilaahay juhaaladaa weeye marka hadda waxaa la yidhi siin iyo ta ayaa lala yimid saywaxaan dhihi lahay siin ayaa lala yimiday oo sayaquul ayaa la yidhi waxay taasi faa'iideyeysaa la yidhi istimhaar wax la yidhaahdo maqaaladatan inay weligood iska wadaayeen oo aysan kasoo laabanaynin oo dadka xataa ayaga ka dambeeya ay dhihi doonaan asufahaau ayuu dha ilaahay sufahadu waa jamcu safiih weeye safiih oo markaasi sufaha lagu jamciyey safihna waxaa la yidhaha qofka dabaal waxa uu yahay oo safiha waxay culimmadu yidhaahdaan man yatajanabu lmanaafic qofka waxyaabaha manaaficda ahoo anfacaya ka dheeraada wayatacaqalaqu bilmadaari waxyaabaha dhibaayana ku tacalluqa dabaal waxaa la yidhaha marka yaa dabaala markii la yidhaahdo qofkii wixii anfacaya ka dheeraanaya waxa anfacaya ma rabiyo oo u ku tacalluqahay u ku dhegaayaa oo isku mashquulinaya oo u dhexgelayaa waxyaabaha dhibaaya waxaas ha noqdaana wax dunyawiya ama wax diiniya ha noqdaano waxaan shaki lahaynaa lihi markaasi kaafirku inuu ku tacaluqaayo malaaru diiniya weeye wax diinta dhibaaya maxaa yeele kufri iyo macaasi ayuu ku dhex jiraa dhibaato ayaa marka mustaqbalka u imaanaysa marka waxaa la leeyahay fa kullu kaafirin safiya leeyahay gaal dhammaantiis waxa weeye dabaal weeye marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa sii khabraaya waxay dhihi doonaan ma maxaybaa walaa jeediyey hum nabiga iyo asxaabtiisa ayu shayin sarafa nabiya sala allahu alayh wasalam waalmu'miniin weeye can qiblatihim qibladooda maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu ay aadeen calayhaa korkeeda qiblada ay qaabili jireen salaadooda waa bayt almaqdes waana ku tegi doonaa maxaa yeelay todoba iyo toban bilood amase lix iyo toban bilood ayaa nabiga alayhi salatu salaam salaada u dukanaya bayt almaqdes madiina intii uu joogay kabacdi ayaa markaasa laga soo wareejiyey isagoo isaguna aad iyo aad u jecel laakiin ayadahan kale oo noo soo socda ayaanu ku sheegaynaa marka saas ayay dhihi doonaan qibladooda ay ahaayeen maxaa ka jeediye saa markay yidhaahdiin waxaad dhahdaa hawdha ilahay qul waxaa u tidhaahdaa lilaahi alla ayuu u sugnaaday almashriqu makaano qorax ka soo bax iyo walmaqribu makaano qorax udhax jahooyinka oo dhan ilaahay baa iska leh marka ilaahay maadaama jahooyinka iska leeyahay addoonkiisa wuxuu farayaa meeshii markaasi ou doono inuu u jeesto oo ilaahay meesha uu doonaayo ayuu addoonka u jeesa leeyahay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam markii markii horeba kacbada u dukanaaye kadibna waxaa loo bayt baytalmaqdes ilaahay baana tasarufkaa iska leh yaadii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan kaasoo waxaa weeye diinta islaamka ah weeye wakadalika sidaasoo kalow dha ilaahay kamaa hadaynaakum ilayhi weeye haddaad tihiin ummatul muxamed dadka wanaagsan oo waxa weeye ijaabada ah wakadalika sidaasoo kale dha ilaahay saanu maaragtay waa idiin hanuuninay oo waxa weeye dariiqa mustaqiimka oo diinta islaamka aan idinkugu hanuuninay wakadalika sidaasoo kale dha ilaahay jacalnaakum waxaanu idinka yeelnay yaa ummata muxamed weye ummatu muxamedey ummatan ummad ayaanu idinka yeelnay dha ilaahay ummadaasoo wasadan oo caadiliina ayaan idinka yeelnay wakadalika sidaasoo kale dha ilaahay hadda waxa weeye qofkii wadada toosan ilaahay uu ku hanuunshay taas weeye midda markaa ilaahay uu ka yeelay ummad caadila qofka haddii waddada toosan alla ku hanuunsha ayuu caadil noqonayaa haddii waxa weeye waddada toosanba uusan ku hanuunsanaynne cadaalad laga sugi maayo weeye jacalnaakum waxaanu idinka yeelnow dha ilaahay ummatan ummad ummadaasoo wasadan oo caadiliin ayaan idinka yeelnay ummad waxa weeye cuduul ah oo khiyaar ah ayaanu idinka yeelnay saasaan idinka dhignow dha ilaahay subxaana watacaala macnuu waxa weeye asxaabu khisaalin xamiida weeye khaslada weyn wanaagsan asxaabtada idinka dhignay waxaan shaki lahayn ba la yidhi qofki sidaas ahaa layidhi yidhi inuu akhyaar yahay caadilna uu yaha la oo markaasi waxaa kaloo laga wadaa asxaabu cilmin wa camalin weeye asxaabu cilmin cilmi asxaabtiis iyo camal weeye waxayna culimmadu yidhaahdeen zamin oo dadkaas la weyhaayo ma jiraa la yidhi zemin kasta waxaa weye dadaa jooga maxaa yele xadiiski nabiga wuxuu ahay laa tazaalu daa'ifatu min ummati ou dhahay daahiriina cala alxaqi waxau dhahay rasuulkeena alayhi salaatu salaam daa'ifa zuuli maysow dhahay ilaahay oo ummadayda kamida inay markaasi waxa weeye daahir ay ku yihiin xaqa ay daahir ku yihiin laa tazaalu zuuli maysow dhahay rasuulkeena calayhi salaatu salaam daa'ifatun min ummatii jamaca ummadayda kamida daahiriina calaa xaqi xaqa inay qaalib ay ku yihiin oo waxa weeye xaqa ay muujinayaan laa yaduru man khaalafahum qofka khilaafana waxba uusan dhibi karaynin xataa ya'tiyahum amrullah amarki ilahay inta uga imaanayo hum calaa dalika ayaguna saa ay ku sugan yihiin waxaa la yidhi marka qur-aanku inta uga joogo dadkaas way joogaan maxaa yeelay ilahi baa wuxuu yihi allahu nazala axsana alxadiisi kitaaban mutashaabihan masaaniya takshaciru minhu juluud ladiina yakshawna rabbahum waana qoladaas weeye oo waxa weeye rabbigooda ka baqaaya haddii marka dadkaasi aysan joogi lahayn ba la yidhi sidaas ah qur-aankuba baaqi ma ahaayhaynaa layidhi balaayadan hadda adduunka kusoo degayso meel walba hadda masaa'ibtan muslimiinta haysata daliil uma ahan la yidhi in dadkaas la weysan yaha akhyaarta maxaa yeele ambiyadu ayagoo joogo mawjuudiin ah ayaa dhulgariis dhici jiray nasakh ayaa dhici jiray ummadahooda lagu samaynaayo marka hadda dadkan kaloo saalixiinta iyo awliyadaani ambiyadiyaaba ka waaweyneeday maxaa yeele xadiiskii eh, zaynaab binti jaxshi waa dheeraaye an ahliku wafiiha asaalixuuna markay nabiga tiri inanabu dhahay weylun lilcarabi min sharin qad iqtaraba futixa lyawma min darmi yajuuj wamajuuj misla haadihi ayuu waxay tiri rasuul allow mana halaagayaa ayadoo saalixiintiina dhex joogaan markaasuu nabig wuxuu nacam haabuu dhahay idaa kasura khabas fasahaadku hadduu batay waa laydin halaagaya marka hadda waxa weeye halaaga waxaa keenaya fasahaadkii baa batay dadka xuxun ayaa batay saas waxa weeye waa la halaagayaa halaagaas markuu yimaadane yacumu saalixa wadaalixa weeye qofka saalixa ho ah wanaagsan waa camimayaa qofka waxa weeye kale oo faasidkaane waa camimayaa oo kulli dadka dhan ayuu gaarayaa laakiin maalinta qiyaama qof walba ilahay camalkiisa uu qorayaa ummad oo caadil ah idinka yeelan dha ilaahay litakuunuu inaad ahaatiin ow dha ilaahay shuhadaa kuwa ku markhaati kaca ah, cala naasi dadka ku markhaati kaca ah. lamkan litakunuu litacliil weeye ama laamu caaqiba wa sayruura weeye maalinta qiyaamo aimatu maxamed markhaatiyaal bay noqonayaan oo waxay markaasi ambiyaday u markhaati kacayaan ummadahay ku markhaati kacayaan oo ummadaha in ambiyadoodii ay soo gaarsiisay ay soo gaarsiisay risaalada ayay markaasi waxa weeye ay u sheegayaan iyo wayakuuna rasuul yowdha ilaahay rasuulku inuu ahaado calaykum korkiina isaguna shahiidda mid ku markhaati kaca ah. inuu markaasi waxa weeye risaalada idin soo gaarsiiyey waxa aad sheegaysiina markaasi wax xaq ay yihiin marka taas xadiisaas soo arooray rasuulka markhaatigiisa xadiiska macnihiisa waxay ahaayeen maalinta qiyaamo waxaa la soo joojinayaa ummadii hore kufaarahoodii banaan baa la isugu keena rasuulka alayhi salatu salaam markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay maxaad ii rumay weyseen sow midigaaya idiinma imaanin kolkaasi waxay leeyiin rabbigaynow nooma imaanin wax digaaya way inkirayaan ambiyadoodii yaa la keenayaa markaasa ilaahay wuxuu leeyahay soo ummadaha risaalada ma gaarsiina kolkaasi waxay leeyihin rabbigaynow waanu gaarsiinay waxaad nala dirtay waxa weeye ma aysan rumaynin ilaahay aa marka wuxuu leeyahay soo caalimna ku ah si xujo loogu oogo yaa markhaati idiin ah markaasay waxay leeyihin ummatu maxamedaa noo ah ummatu maxamed ayaa la keenayaa markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay markhaati ma ka tihiin rususha inay gaarsiisa risaalada ummadahooda oo ay ku kufriyeen markaasay haa leeyihiin markhaati baan ka nahay arrintaas ummadihii baa marka waxay leeyihiin say nagu markhaati kacayaan iskuwa wakti ma aanan ahayni markaasay waxay leeyihin rabbigaynow waxaa noo khabray rasuulkeena kitaabkaaga ayuuna noogu khabray waana saajad mid run sheegaayo khabarkiisku run sheegaayo ilaahay markaas ayuu wuxuu leeyahay yaa idin taskiyeynaayo shaahid taskiya yaa idinka samaynaayo markaasay waxay leeyihiin nabigayna nabigaa la keenaya alayhi salatu salaam markaasuu wuxuu leeyahay ashhadu ana ummatii cuduulun waxaan markhaati ka kacayaa ummaddeedu inay aadil tahay rasuulka calayhi salatu salam wax lasii weydiiyaha ma jirtee horay ayaa xukunka laga saaraa marka wamaa jacalnaa kama anaan yeelnow dha ilaahay alqiblata qibladow dha ilaahay lakal aana weeye hadda qiblo kuwa aljihata weeye jiha kama yeelin allatii taasoo kunta adaheeday calayhaa korkeeda marka horo ilaa linaclama inaan ogaano mooyaane cilmi duhuur man ruuxeeyo tabicu rasuula rasuulka raacaaya oo u rumaynaaya mumin duulna aanu ka ogaano yanqalibu gadoomaya calaa caqibayhi labadiisa cerbood ku gadoomaya ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa jacalnaa hadda rasuulka alayhi salatu salaam waa lasoo soo wareejiyey baytalmaqdisina laga soo wareejiyey ayaa kacbada loo soo wareejiyey kacbada markii loo soo wareejiya ilahay rasuulka wuxuu ku leeyahay wamaa jacalnaa kama yeelin alqiblata qiblada oo hadda qiblo ku ah weeye hadda baytalmaqdis in lagaa soo jeediya hadda lagu jeeso weeye ma yeelin allatii qibladaasoo kunta aada aheeday markaaga hore ayaha korkeeda waa markii nabigu maka uu joogi jiray hadda qiblo kaagama yeedin ilaa linaclama inaan ogaano mooye imtixaana meesha ku jira weeye ogaalkan waxa weeye cilmi duhuura loola jeedaa ilaahay cilmigiisu qadiim weeye dadka ayaa loo daahirinayaa linaclama inaan ogaano man ruuxii yatabicu rasuula rasuulka raacaayo aan ogaano miman duulna aan ka ogaano yanqalibu gadoomaayo calaa aqibayhi labadiisa cerbood ku gadoomaayo oo waxa weeye kufri u noqonayo asagoo shakinaya diintiisa haddana malaynaaya nabiga alayhi salaatu salaam inuu waali uu ku sugan yahay o xeeraan uu yahay dad oo badan ayaana rijaabaa la yidhi oo arrintaas waxa weeye islaamka ugaga baxay kuwaasoo hadda marka horeba sida la sheegay ahay munaafiqiin oon islaamka si fiicanba waxa weeye qalbiga aanan ka qabin ayaa haddana islaamka kasii baxay daahirkaa la yidhi ilaahay marka wuxuu dhaha haddana subxaana wa tacaala wain kaanad waxay ahaatay la ilaahay tawliyadaasu wareejintaasu la kabiiratan mid adagay ahaatay oo dadka dhib ku ah ilaa cala aladiina kuwa mooyaane hada allaahu alla uu hanuunshay wamaa kaana allaahu alla ma uusan aanin liyuliica iimaanakum iimaankiina inuu layacaayo ilaahay ma uusan aanin macnaha salaadiina inuu layacaayo ilaahay ma uusan ahaanin ina allaha allow dha ilaahay binnaasi dadka la ra'uufun allihi u turid badan weeye raxiimun allihi u naxariis badan weeye aayaddan iyadana waxaa weeye saan horu uga soo warrayn rasuulkeena calayhi salatu salaam maka markuu joogay qibladu kacbadu duka jiray madiine markuu u haajiray waxaa la amray baytalmaqdis inuu qaabilo isagoo yahuud soo dumaaya markaasuu toddoba iyo toban bilood iyo ma lix iyo toban bilood u dukanayay rasuulka calayhi salatu salaam yahuud waxa uu ka arki jiray kibir waxay dhihi jireen ina muxamadan yufaariqu diinana wa yusallii liqiblatina muxamed diinkayna waa faaruqa qibladaynana waa u dukanayaa rasuulku calayhi salatu salaam waxau jeclay kacbada in loo jeediyo oo kacbada uu u dukado ilaa ilaasay jibriil uu kusoo dego maalin isagoo nabigu calayhi salatu salaam dukanaya jibriilaa marka waxa uu dhahay baa la yidhi nabiga alayhi salatu salaam ayaa waxa u dhahay jibriil waxaan jeclaa in ilaahay qiblada ii wareejiyo oo markaasi qibladii abi ibraahim ah rabbigaaga ii su-aal markaasuu say jibriil waxau dhahay ilaahay agtiisa abaa iiga karaamo badan samada ayuu say jibriil koray rasuulkaana alayhi salaatu salaam waxau fiirinaayey jihada qiblada ee samada ayuu fiirinaayey isagoo idan markaasi sugaaya waxaa kusoo soo dega markaasi jibriil isagoo nabigu laba ragcadood oo salaatu duhura dukaday markaasi baytalmaqdis u dukaday rajabayna ehedaa la yidhi markaasaa nabiga waxaa la amraa layidhi labadi rag oo kale inuu kacbada ula soo jeesto markaasuu soo jeestaa layidhi ayadoo dad badan ay la jiraan maalin mashhuura hay ahaaday yahuud waa fidnoobeen iyo dadkii munaafiqiinta ayna way fidnoobeen aayaddan qaybta dambe oo ilaahay uu dhahay wamaa kaana allahu layudiica iimaanakumne waxay soo degtay baa layidhi su-aal nabiga calayhi salatu salaam la weydiiyo ahaaday dadkii iyadoo baytalmaqdes la qaabilaayo dhintay salaadoodii waa sidee ayaa layidhi markaasuu dhahay ilaahay iimaankiina macnaha iimaanka meeshaan salaada ayaa laga wadaa salaada say u weynta ayaa iimaan laga cabiray maxaa yeele arkaan alislaam bacda shahaadateyn ayadaa ugu weyn in allaha allow dha ilaahay binaasi dadka la ra-uufun alih u turid badan weeye raxiimun alih u naxariisto weeye casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu acuudu billahi min ashayطan الrajim bismi illahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cala sayidina muxamadi waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tarlaahaa fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraam waxaysumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadrah waina aladiina uutuu lkitaaba layaclamuuna anahu alxaqu min rabbihim ama allahu bigaafilin cama tacmaluun walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin ma tabicuu qiblataka wamaa anta bitaabicin qiblatahum wma bacduhm bitaabicin qiblata bacdin walain itabacta ahwaءahum min bacdi ma jaءaka min alxaq min bacdi ma jaءaka min alcilmi inaka ida lamin alظaalimiin aladina aataynahm اlkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum waina fariiqa minhm layaktumuuna alxaqa wahm yaclamuun alxaqu min rabbika falaa takunana min almumtariin walikulli wishat huwa muwaliiha faاstabiqu اlkhayraat aynamaa takunuu ya'ti bikum allahu jamiican in allaha calaa kuli shayin qadiir wamin xaysu kharajta fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraami wainahu lalxaqu min rabbika wama allahu bigaafilin cama tacmaluun bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo saddexaad oo suuratu lbaqara ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay casharkeena aadihii u dambeeyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii laga soo jeediyey bayt baytalmaqdes oo kacbada loo soo jeediyey waxyaabihii dhacay iyo arrintaasi intii aan la gaadhin sida ilaahay rasuulkiisa uu sii sheegay taasoo noqotay mucjiso ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagaga soo warramay marka allah wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya qibladatan hadda qiblada kuwa hool wuu soo jeediyo kacbadi ah jahakaaga ma yeelnowdha ilaahay taasoo marka horeba aada qaabili jirtay ilaa inaanu daahirino mooyaane qofkii rasuulka raacaya oo u rumaynaya oo aanu ka daahirino ka soo saarno qofkii gadoomaya oo gadaal u noqonaya oo kufri gaalnimo u noqonaya asagoo diintiisa shakinaya haddana malaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu wareer uu ku sugan yahay amarkiisa horena waxaanu soo marnay dad badan inay markaasi ay ridaabeen ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala tawliyadaas waxay ahaatay mid aad iyo aad uga culus dadka ilaa dadka ilaahay uu hanuunshay mooyaane dadkii markaasi waxaa weeye baytalmaqdis intii loo dukanayey toddobadi iyo tobankii bilood dhintay salaadoodina ilaahay waxau dhahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma uusan ahanin inuu layacaayo salaadiina oo aad u dukateen baytalmaqdes bal waa idinku sawaabinayaa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa amarkiisa ayaad baytalmaqdes ku qaabisheen marka salaadii aada u dukateen ilaahay la yicmaayo waa laydinku sawaabinayaa su-aal oo noocaasa ayaa jirtay saan shalay aanu soo maraynay ilaahay markaas wuxuu dhahay dadka alle mu'miniinta la ra-uufun allih u tulid badan weeye oo naxariis aad iyo aada u naxariisanaya raxiimun oo u naxariisanaya ilaahayna sidaas weeye subxaanahu wa tacaala weli marka waxaan dhexda ugaga jirnaa aayadihii markaasi taxwiilul kacba ayaan weli dhexda ugaga jirnaa allah waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala qad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay naraa waanu arkaynaa taqalluba wejika wejigaaga gadgadoonkiisow dha ilaahay fi samaa'i fii jihati samaa'i samada jihadeeda uu ku gadgadoomayo sayidka maxamedka ahow mutadallican ilalwaxyi adigoo waxyi daalacanaya haddana waxaa weeye u hilowsan in lagu amro kacbada inaad qaabishid rasuulka calayhi salaatu salaam saan hore u soo sheegnay baytalmaqdes intuu u dukanayay waxaa aad iyo aad uu u jeclay in kacbada loo soo jeediyo maxaa yeele qiblatu abihi ibraahim weeye haddana carab ayadaa islaamka uu yeeri og marka arrintaas markay dhacaysay ayaa ilaahay rasuulkiisa la warramayaa marka waxa uu leeyahay qad xaqeeqehe naraa waanu arkaynaa taqalluba wejika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i mudaaf isaga soo qadar fii jihati samaa'i samada jihadeeda uu ku gadgadoomaayo adigoo markaasi waxyi fiirinaaya aada iyo aadna markaasi u jecel in kacbada laguu soo jeediyo falanuwalliyannaka waanu ku jeedin oo waanu ku jeedinow dheh ilaahay qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedinaynaa qibladaasoo tarlaahaa aad ka raalli tihid oo aad jeceshahayow dheh ilaahay falanuwalliyannakaw dheh ilaahay waanu ku jeedin oo waanu ku jeedinow dheh ilaahay qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedinaynaa qibladaasoo tarlaaha aad ka raalli tihid oo aad jeceshihid fawalli jeediyow dheh ilaahay wejhaka wejigaaga oo salaada la qaabil shadralmasjidil xaraami masjidulxaraam jihadiisa la qaabilow dheh ilaahay markii rasuulka calayhi salatu salaam sidaas la yidhi ilaahay wuxuu dhahay fawalli jeediyow dheh ilaahay wajhaka wejigaaga istaqbil fi salaati weeye salaada la qaabilow dheh ilaahay shatra shatral masjidilxaraami masjidulxaraam jihadiisa la qaabilow dheh ilaahay oo kacbada u jeesa ayaa la yidhi amarkii marka waxa weeye rasuulka calayhi salatu salaam ayuu kusoo hormaray mu'miniintana ilaahay wuxuu yidhi waxay sumaan meel allaale meeshii kuntumad ahaatiinow ilaahay khidaabkan isaguna waxaa weye mid ummadda lagula khidaabayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii si khaasa ah loola khidaabay ummaddana waxaa weeye iyadana si khaasa loola khidaabaya in nabiga alayhi salatu wasalaam meeshii ou loo jeediyey ayaguna ay ku raacayaan waxaana meesha laga saaraya inuusan wahmi uusan dhalanin oo dadku waxa weeye aysan u qaadan nabiga khasaa'istiisa inay arrintaanu ay tahay marka arrintaan inay arrin caama ay tahay ayaa la istusaayaa markaasuu dhahay ilaahay adiguna maaragtay waxaysu maa meel allaale meesha kuntumad ahaatiin u dhahay idinkuna umadiyey fawalluu jeediya wujuuhakum ujiyaashiina salaada shadrahu masjidulxaraam jihadiisa u jeediya waxaysu maa meel allaale meesha kuntumad ahaatiin makaan kasto aad joogtiin adduunkan fawalluu jeediya u dhahay ilaahay wujuuhakum ujiyaashiina shadrahu masjidulxaraam jihadiisa usoo jeediya hadda annaga masalan haddaan soomaaliya aan joogno halkaas markaasi waqooyi ayaan maaragtay ahaan aan qaabilaynaa ilaa hadda kacbadii aa naga xigtee ninkii masala hadda waxa weeye sharqi ka xiga waa sharqiyow kasoo qaabilaya ninkii qarbi ka xiga qarbigo kasoo qaabilayaa qof walba meeshuu ugaga aadan yahay ayaa aayadaanu sheegaysaa ee waxa weeye meeshaan kaliya ma ahan meeshii markaasi kacbadu ay kaa jirto ayaad kasoo qaabilaysaa wain aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay subxaanahu watacaala wain aladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyow dhah ilaahay layaclamuuna way ogsoon yihiin annahu tawalligaa dha ilaahay oo kacbada laysu jeediyo alxaqu mid xaqa inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaadow dha ilaahay wain aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna way ogsoon yihiin annahu tawalligaasu alxaqu mid xaqa inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday ilaa hadda waxaan soo marnay markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la faray inuu ka soo jeesto baytalmaqdes ee kacbada uu soo qaabilo dad ayaa shakiyey oo markaasi ridaa baa la yidhi laakiin ilaahay wuxuu nooga warramayaa dadka wanaagsan oo mu'miniinta ahu amase waxa weeye oo haddana ahlu kitaabka ahu inay garanayaan tawaligaasu xaq inuu yahay qoyooyinkii markaasi diidaayey oo yahuudda ahayne inaan warkooda waxba aysan ka jirin oo kuwaas macnaha arrintoodu cinaad ay iska ahaaday marka alla wuxuu dhahay wa ina aladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna waxay ogsoon yihiin annahu tawaligaasu oo kacbada laissoo jeediyey alxaqu mid xaqa inuu yahay oo sugan oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday oo kutubtooda ku yaala sifada nabiga calayhi salaatusalaam oo aakhiru zamaanka ayaa sidaas eeday marka maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha ay dhahayeen taas waxa weeye been ay ula jeedeen iyo xaqa ayagoo qarinaaya ayay ula jeedeen iyo markaasi xuburiyaaso madaxtinimo jacayl iyo waxyaabaha saahaayey laakiin ilaahay wuxuu leeyahay way ogyihiin in arrintaasu arrin xaqa ay tahay maxaa yeele kutubtii tawreed iyo injiila waxaa ku yaala nabiga aakhiru zamaan nabi sifadiisu sidaas ay tahay inuu yahay oo mar horna baytalmaqdes qaabilaya haddana laga soo jeedinayo ee kacbada loo soo jeedinaayo sidaasaa ku tiilay wama laahu alla ma ahan ow dhah ilaahay biqaafilin allii halmaansan camaa kii tacmaluuna aad camal falaysiin ya waa la akriyaa wama laahu alla ma ahan biqaafilin allii halmaansan camaa kii yacmaluuna ay camal falaayaan qolooyinkaas ahlu kitaabkaahu waxay camal falaayaan ilaahay subxaana wa tacaala kaafilka ma ahnu ilaahay ma halmaansan alla subxaana watacaala taa haddii la akriyana mu'miniintaa loola jeedaa waxaad falays waxaad camal falaysiin wama allaahu alla ma ahan bikaafilna alla halmaansan camaa kii tacmaluuna aad camal falaysaan oo waxa weeye amarka ilaahay ilaahayoo la fartooma ah waxa ilaahay reebay oo laga haraa waa la dhihi karaa mu'miniinow haddii kale yacmaluuna layihaha markaasi inkaarka markaasi qiblada amarkeeda inkirayaan ilaahay subxaanahu watacaala waa ogyahay qoladaas yahuudda wala wallaahi ayuu dhah ilaahay in atayta ladiina kuwii haddaad ula timaado uutul kitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayadda arka kulligeeda oo runtaada caddaynaysa amrulqiblana ka warramaysa qiblada hadda ay kugu inkirayaan wala wallaahi ayuu dheh ilaahay in atayta aladiina kuwii haddii aad ula timaado bikulli aayatin aayad la arka kulligeedow dheh ilaahay oo aayad kasta oo adilo kasta haddaad u keentow dheh ilaahay maa tabicuu ma raacayaanow dheh ilaahay qiblataka qibladaada raaci maayaan qibladaada inay soo raacaan lagama sugaayo waxaana ugu wacan cinaad madax adaygaa ugu wacan wamaa anta adiguna matii sayidka maxamedka haw ayuu dheh ilaahay bitaabicin mid raacaaya qiblatahum qibladooda mid raacaya matiid adiguna marka waxaa la gooyey nabiga calayhi salaatusalaam dhamaciisa ou damcaayo islaamnimadooda ayagana waxaa laga gooyey damaci ay damcaayeen inuu qibladooda usoo laabto mar labaad rasuulka calayhi salaatu salaam inuu qaabilo baytalmaqdes uu kusoo laabto taasaa marka meesha laga kala gooyey markaasuu dhahay ilaahay allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala aayad kasta haddaad u keento dhah ilaahay ood ula timaado maa tabicuu ma raacaayaan qiblataka qibladaada u dhah ilaahay marka saas weeye waa taw dhahay ninkii shaacirka ahay wa idaa lallat ilcuquulu calaa cilminow dhahay famaadaa taqulu nusaxaau yow dhahay haddii cuquushu ay dhumaan oo caqligu ou dhumo asagoo cilmi ku sugan dadka u naseexaynaya maxay u sheegayaan macnaha waxa weeye qof cilmi leh ee asagoo cilmi leh caqligiisii ou lumay waxa weeye naseexa waxba u tari mayso maxaa yeele si oo cinaadahoo ou adaygahoo madax adayga ayuu wax uga tago haayaa ee qofka naseexadu ay anfacayso qof markaasi jaahilhoon wax ogeyno wax loo sheegaayo weye marka allah wuxuu dhahay wamaa bacduhum barkood haddana ayagii laftirkooda yahuudiya nasaaro ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa bacluhum barkood ma ahanow dheh ilaahay bitaabicin mid raacaaya qiblata bacdin barka kale qibladiisa wamaa bacduhum barkood ma ahanow dheh ilaahay bitaabicin mid raacaaya qiblata bacdin barka kale qibladiisa yahuudu raaci mayso qiblada nasaaro nasaarana raaci mayso qiblada yahuud raaci mayso oo ayaguna sina isu raaci maayaan weye saasaa ilaahay leeyahy subxaana watacaala qiblada yahuud baytalmaqdes weeye qiblada nasaarana waxaa la yidhi qoraxdu meeshay kasoo baxdo weeye laakiin hadda yahuud qibladooda ayaga waa ahayd almaqdes nasaare laakiin waxaa la yidhi ma aysan ahaynin meeshaas ikhtiraac ayagu ay samaysteen oo shay iska abuurteen ayay ahayd baa la yidhi nin la dhihi jira booliis alqisiis ayaa u sameeyey arrintaas oo markii hore asalkiisuna yahuud ahay bayaankiisa si xoog leh insha allahu tacaala suuratu aali cimraan aan ugu tegi doonaahe waxaa la yidhi ninkaas markii nabiyullaahi ciise la rafciyey oo samada loo kor yeelay ayuu wuxuu ku dhahay baa la yidhi dadki ciise ayaan la kulmay kulmayow dhahay markaasuu wuxuu dhahay yuu yihi ciise qoraxdu waxa weeye xidig aada i aad aan u jeclahay salaamtayda ayayna maalin kasta dadkayga soo gaarsiisaa iga gaarsiisaa ee qoonkayga waxaad fartaa inay u jihaystaan qoraxdu meeshay kasoo baxayso salaada ay halkaas u dukadaan sidiiyay sameeyeena layidhi kunay baadiyoobeenaa layidhi ee qiblada hadda nasaaradu mid markaasi waxa weeye oo markaasi sharaa'icdii hore oo qadiimka ahayd kamida xataa ma ahana layidhi wala wallaahi ayuu dhahay ilaahay ini tabacta haddaad raacda sayidka maxamedka ahow ahwaa ahum hawadooda ay kuugu yeeraayaan min bacdi maakii gadaashiisaw dha ilaahay jaa-aka kuu yimiday oo oh, min alcilmi cilmi ahow oh, dha ilaahay ayadoo waxyigaas uu kuu yimiday haddaad hawadooda raacdow dha ilaahay nimankaas ahlu kitaabka ah innaka adugu idan waktigaas haddaad raacdo la min adaalimiina kuwa daalimiinta ayaad ka mid tahay ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wala wallaahi in itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum hawadooda haddaad raacdo dha ilaahay ay kugu yeelayaan marka hadda waxaa weeye hawadooda haddaad raacdo rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam lowla la weeye farlan weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam macsuum weeye gaalada hawadooda ma raacaayo waxa loola jeedo annaga weeye waxay la macno tahay la in ashragta layaxbadana camaluka saasaa loola jeedaa marka hadda waxa weeye annagaa noola jeedaa gaalada hawadooda haddii aan raacno ayadoo waxyigaas uu noo yimiday oo kitaabka ilaahay uuna soo gaaray inaan dhaalimiin aan nahay ayaa ilaahay caddaynaya dhaalimna qofka hadee ilaahay dhaalim uu ku tilmaamo dhaalim ahlunaar weeye amase waa dhaalim oo markaasi kaafira weeye taas marka waxaa lagu gelayaa khatar baa lagu gelayaa wala wallaahi ayuu dha ilaahay in itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum hawadooda min bacdi maa kii gadaashiisow dha ilaahay jaa-aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ohow dhe ilaahay cilmiga hadda maxaa laga wadaa waxyiga weye qur-aankaas weye adduunka hadda caalamka qur-aankaas meel walba waa gaaray dadka hadda maanta muslimiinta ahoo gaalada iska raacaya wax cudurdaaroo ilaahay agtiisa ka helaaya ma jirto ciskood bay u raaceen waxay ka helaan bay leeyihiin cizina ku gaari maayan oo hadda gaal raacitaankiisa cizi lagu gaari maayo aakhiradina way ku baaba-aysaa adduunkana cizi lagu gaari maayo sababto waxaanu arkaynaa dadkii waxa weeye gaalada raacay meesha u dabamartay inaka adigu yow dha ilaahay idan waktigaas lamina haalimiina kuwa dhaalimiinta ayaad kamid tahay aladiina kuwa aatayna aanu siinaw dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuuna way garanayaan hu nabiga way garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiyashooda ay u garanayaan wa ina fariiqan fariiqow dha ilaahay qayb oo minhum ayaga kamid ah layaktumuuna alxaqa xaqa ayay qarinayaan walxaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin waxa markaas nebi maxamedo aada ku sugan tahay waxa weeye waxaanu soo maraynay in maaragtay ah, nimankan ahlu kitaabka gaar ahaan yahuuddu sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tawreed ku teelay inay bedeleen sifooyin kale oo fara badan inay bedeleen oo taxriif badan ay ku sameeyeen kitaabkoodii aayatu rajmi ay bedeleen nabiga calayhi salaatu salaam waxausan ahayn ay ka dhigeen marka ilaahay wuxuu ka warramayaa maadaama niman ahlulcilmi ay yihiin tawreedna yaqaana in markaasi waxa weeye ay markaasi garanayaan rasuulka alayhi salaatu wasalaam sida markaasi ilmahooda wiilasha ay dhaleen ay u garanayaan bal sidaas ka daran ayay u garanayaan markaasuu dhahay alle alladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuunahu rasuulka way garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda ay u garanayaan sifadiisay ku garanayaan oo kutubtooda ku tiilay cabdullaahi ibnu salaam saxaabigii weynaay oo yahuudiga ahay ayaa waxau dhahay laqad caraftuhu xiina ra'aytuhu waxau dhahay rasuulka waan aqoonsaday markii aan arkay kama acrifu ibnii saan wiilkayga u garanayo wa macrifatii limuxamedin ashaddi ou dhahay weliba waxau dhahay garashada maxamed aan garanayo ayaa daran markaasaa laga su-aalo waa sidee baa la yidhi arrintaas markaasou dhahay lianna macrifatii bibnii daniya waxau dhahay garashada wiilkayga inuu wiilkayga aan u garanayo waa mid malaa hau yidhi maxaa yeelay liannahu yaxtamilu an yakuuna min hayrii waxaa suurtagal hau dhahay cidaan aniga ahaynba inay dhashaas wasagalahu dhahay marna waxau dhahay walaa nacrifu maa yasnacu nisaau yow dhahay anagu ma naqaano dhahay naagu waxay sameeyaano waxaa suurtagala naaguhu meel kale inay ka keeneen laakiin waxaa weeye amaa macrifatii bimuxamedin ow dhahay garashadayda nebi maxamed aan garanaayo fa hiya canilaahi yow dhahay ilaahay xaggiisay ka timid taaso ilaahay xaggiisa ayay ka timiday oo allah subxaanahu watacaala ayaa ii khabray marka khabar ilaahay xaggiisa ka yimidne asaga shaka kuma jiri kara haba yaraatee saas ayaan markaasi waxa weeye ay iigu aqoon badan tahay garashada nebi maxamed sidaas ayuu dhahay waxa markaasi ay kuwan kale ku diidayaan waa shay maxlu cinaadin ah cinaad oo markaasi iska cad weeye alla marka waxa uu dhahay subxaanahu watacaala kamaa yacrifuuna abnaa'ahum wa ina fariiqan fariiqow dha ilaahay oo minhum ayaga kamid ah la yaktumuuna alxaqa xaqa ayay qarinayaan xaqa waxaa kamid ah sifada nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo markaasi kutubtoodii ku tiilay ayay qarinayaan xaqa la qariya taas weeye waxaa ka mid a aayatu rajmiga ayay qarinayaan oo booskooda ay ku bedeleen ay ku bedeleen jalda ay ku bedeleen iyo waxyaabo kale oo khuraafaad ay ku bedeleen marka ayuu ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala xaqay qarinayaan qarinayaanu dhah ilaahay wal xaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin hada hada aladii anta calayhi waxaad ku sugan nebi maxamedow marka ilaahay haddana wuxuu dhahay alxaqu xaqiyow dhahay ilaahay min rabbika kaa'inun wuxuu ka ahaaday min rabbika xagga rabbigaa alxaqu xaqiyow dhah ilaahay min rabbika xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday falaa takuunanna ayuu dhah ilaahay ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya mid kamida ah ha ahaanin alxaqu xaqi min rabbika xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday ilaahay xaggiisa ayuu xaqu ka yimiday falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin ow dheh ilaahay min almumtariina kuwa shakiya mid kamida ah ha ahaanin ow dheh ilaahay walikulli wijhatun walikullin kul arka waxaa usugnaadowdha ilaahay walikullin min al umami ayaa laga wadaa mid kastoo ummadaha kamid ah wijhatun qiblo ayuu dhah ilaahay huwa isaguwa muwallihaa u jeesanaayo qolo kastoo ummadaha ilaahay oo adduunkan soo maray kamida waxay lahaayeenow dhah ilaahay meel ay markaasi u jihaysanayaan salaadooda walikullin kul arka waxaa usugnaadow dhah ilaahay wijhatun qiblow dhah ilaahay huwa isaguba muwallihaa u jeesanaayo fastabiqu lkhayraati khayraadka u degdegow dha ilaahay oo daacada ilaahay u degdega iyo qabuulkeeda aynamaa meel allaala meeshii takuunu aad ahaataan ya'ti bikum bikumullaahu alla waa idinla imaanayaa jamiican xaal aatiin kuwa dhan ayuu ilahay idinla imaanayaa aynamaa meel allaala meeshii takuunu aada ahaataan ya'ti bikum bikumullaahu alla waa idinla imaanayaa jamiican xaal aatiin kuwa dhan oo ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan qof kasta meeshii markaas oo ugaga dhinto amase waxaa weeye bas ha ku dhinto ama buur ha ku dhinto ama baal ha cuno si kasta ha ahaato waxa weeye ilaahay maalinta qiyaamo dadka maxsharka ayuu isu wada keenayaa cid markaasi waxa weeye meeshaas ka baaqa karaysa oo markaasi ka faka karaysa ma jirto ah, ha la gubo oo si kasta hale meydkiisa hala gubo wax kasta hala sameeyo waxa weeye ilaahay subxaana watacaala khalaayada dhammaantood ilaahay hal meel ayuu isugu keenaya awooddaas ayaa ilaahay iska leeyahay subxaana wa tacaala waa maalinta qiyaamo weye qof walbana markaasi camalkeediyaa lagu jaasinayaa in allaha allow dhaha ilaahi subxaana wa tacaala calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun caleyhi kara weeye marka aayadda qaybta dambo waxay daliil u tahay qaybta horay daliil u tahay maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala aynamaa takuunu ya'ti bikum allahu jamiica meel allaala meeshii aada ahaatiin u dhah ilaahay ya'ti bikum ullahu alla waa idinla imaanaya jamiican xaal ahaatiin kuwa dhan meel kasta ilaahay waa idinke aada ahaatiin Ah, ayna aynamaadu aynam aynadu waxaa weye ismu shardi oo jaazim waaye waxay jasminaysaa markaasi laba ficil takunuuna waxa weeye ficlu shardi weeye majzuuman bixadfi nuuni weeye wawduna faacilki weeye yaatina jawaabu shardigay noqonaysaa majzuuman bixadfilyaai waaye yaada da xadafkeeda ayaa lagu reebay kasrada ayaana daliilu ah weeye bikumna waxay ku tacaluqaysaa ya'ti weeye wallaahuna waxa weeye ya'tidaas ayay iyaduna ku tacaluqaysaa weeye jamiicana waa la xaalaynayaao kaafta bikum ayaa laga xaalaynayaa waayahay marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala meel allaala meeshii aad ahaatiin yaati bikum ullahu jamiica ilahay dhammaantiin waa idinla imaanayaa fayujaasiikum biacmaalikum wey marka acmaashiinii uu idinku jaasinaya qof markaasi baxso karta oo meel ku dhuumo karta ama ilaahay subxaana watacaala laga qari karo ma jirto haba yaraatee hadda taasu markaasi maxay keenaysaa daliilkeeda waa kan maxaa yeele dha ilaahay ina allaha calaa kulli shayin qadiir meeshaa markaasi laamu tacliilaa geli karaysa in allaha allow dha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisow dha ilaahay qadiirun alihi kara weeye ilaahay subxaana watacaala wax walba qaadir ayuu ku yahay taasaa marka waxay keenaysaa khalaa'iqda min ladun aadam laga soo bilaabo ilaa an taquuma saaca wixii markaasi adduunkan koonkaan markaasi dhintay meel kastaa ku dhintaane in ilaahay qiyaamo maxsharka isugu keeno oo cid walba markaasi uu jaasiyo awoodda ilaahay ayaa markaasi sidaasa ah weeye marka cid walba ha ogaatay in markaasi ilaahay uu jaasinaayo oo cid ilaahay ka faka karta aysan jirin oo dadku macnaha qaarkood adduunyadan kaliya isaga jeedaan wax loo abuuray iyo waxay ka samaysan yihiinba aysan garanaynin taasu nasiib darro weeye iyo shaydaan oo dadkaas la tegay oo markaasi hawadooda kaliya tusay kana qariyo xaqiiqadii ka qariyay noqonaysaa wa min xaysu meeshii ayuu dha ilaahay kharajta aada baxdo oo safar aada u baxdo weli waxaynu ka ku jirnaa xukunkii ku tacalluqaayay taxwiilu lqibla hadda aayadihii hore waxaa loogaga soo warramay rasuulka calayhi salaatuasalaam isaga oo xaadir ah oo jooga marka uu joogyo meesha uu qaabilaayo qiblada meesha uu ka qaabilaayo iyo markaasi markii ummadiisuna ay markaas iyaduna ay joogto oy muqiimiin ay yihiin calaa ayyi taxaal dadku hadday muqiim ay yihiin marka hadda haddii masalan ba meeshaad joogi jirtay ood muqiimka aad ku aheed aad ka intiqaasho ood ka tagto ood arlo kale aad tagto qibladiina markaasi meel kale ay kaa marto sida masalan ba hadda waxaa weeye dadka ka tegaayo dalkeena ee yurub iyo maaragtay aasiya iyo africa meelaha qaarkood tegaaya qibladii meeshii markii hore ugu aadineed ugu aadi mayso taasaa marka ilaahay uu ka warramayaao qibladu meel kastoo markaasi aad tagto meeshay kuugu aadantahay aad usoo jeesanaysaa marka ilaahay waxau dhahay rasuulka markaa safar gasho weye safarku waxyaaba badan uu kaa bedelayaa wamin xaysu meesha kharajta aad baxdow dha ilaahay lisafarin masale ma safar aad u baxdo masale hadda safaray keenaysaa salaada sufar ha ahaato sunasa ahaato hase yeeshee sunnada waa la khasisay a waayahay naafilada oo markaasi fi safari ah ayada markaasi qofku sooba maqsadii meesha u socda jahadeeda ayuu markaas ayuu u jeesanayaa taasi haddii ilaa yidhahda suuratu nisa ayaan u tegi doonaa alla markaas wuxuu dhahay wa min xaysu meesha kharajta aad baxdow dha ilaahay safar iyo kayrkiisaba aada u baxdo fawalli jeediyow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow wejhaka wejigaaga shatra shabral masjidilxaraami masjidulxaraam jihadiisa u jeedi wa inahu kaasiyow dha ilaahay masjidul xaraam loo jeesto lalxaqu mid xaqa weeye oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaaday wa inahu kaasu lalxaqu waa mid xaqa howdha ilaahay oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaaday wamallaahu allana ma ahan biqaafilin alii halmaansan camaa kii tacmaluuna aad camal falaysaan ama camaa kii yacmaluuna ay camal falayaan ilaahay subxaanahu watacaala wax walba caalim ayuu ku yahay arrintaasina waxaa weeye arrin oo xaqa weeye arrin oo xaqa weeye marka hadda safar markii la yahay ee markaasi meel kale la aado oo markaasi meel kale qibladii ay kugu soo aado waxyaabaha markaasi soo dirin kara oo markaasi in qibladii meeshay kaa jirta aada raadisaa ayaa aayaddaas ilaahay uu noogu sheegay ayadoo rasuulka goonidiisa loogu sheegay ummaddana aayaddan kaleentood si caama markaasi loogu sheegaayo hase yeeshee waxa weeye casharkeenna ayaa intaas ku eg wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu